bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslama cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd xadiidkeeni ugu dambeeyey ibnu cumar anahu kana ida طaafa bilbeyti طawaafa alأwala khaba ثalaثa wmasha arbaca wafii riwaaya raأytu rasuula اllahi sal lay waslam ida طaafa fi اlxaji aw اlcumra أwla ma yaqdumu fainahu yascى ثalaaثaةa aطwaafin biاlbeyt wayamshi arbaca muttafaq caleyh xadiiska ma idin qoren nusakda buluuqulmaraamka qaar ka mida kuma yaalla xadiidkaas waxaa ka mid a nuskada uu sharxay ama dabcada uu sharxay sheekh cabdalla albasaam tawdiixulaxkaamka kuma jiro ah, marka waa saqad nusakda qaarkood buu xadiisku ka dhacay hadduu idinku jira laakiin idin yaa la dhimanaysa ayib ah, ma qoreeyo tawdiixulaxkaamka ma qoreeyo yani dabcaadka qaarkood baa xadiiskaasi ka dhacay marka ciduusan u qornay waa inay isdiraagto wa canhu radi allahu canhu canhu ibnu cumar canhu ibni cumar waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi lam ara ma aanan arkin rasuul allahi sal alay waslam rasuul alleh oo yastalimu masaxaya min albeyti kacbada xaggeeda ka masaxaya hayra aruknayni labada tiir waxaan ka ahayn alyamaaniyeyni ee yaman loo nisbeeyey ibn cabaas buu idin qoray ayb haddii xadiiskan inoo dambeeyey oo aan leenahay kutubta qaarkood wuu ka dhacay ama kuma yaallo haddii la yidhaahdo canhudu marka waxay u noqonaysaa ibn cabaas lan ibn cabaas baa markaa u dambeeya sooma haddii laakiin xadiidkani sidaa meesha ugu yaallo ibnu cumar uu yahay canhudu ibn cumar bay u noqonaysaa ibn cabaas markama jir damiir yarjic ilaa aqrab madkuur sooma canhu markaa xadiidkana ficlan labadooduba way wariyeen min xadiii ibni cabaasna wuu jiraa min xadiii ibni cumarna wuu jiraa kan haddaan dul taagana macnaha lam ara rasuul alahi sal lay slam yastalimu min albeyti hayra aruknayn ilyamaniyeyn labadu waa jira markuu yahay xadiiu muxuu ahaayey ibnu cumar oo sida haddaan u badinayna muslim keliya muusa warinina bukhaari iyo muslim labadu way soo saareen saas maana rawahu muslim markuu yahay xadiid ibnu cabaasna waxaan u muslim keliya inuu soo saaray wa canhu ibni cumar waxaa laga wariyay radiallahu canhu inuu yidhi ma arkin rasuulka sal alay wasalam oo masaxaya ama gacanta marinaya kacbada xaggeeda labada tiire yamaaniyeenka waxaan ka ahayn labada tiire yamaaniyeenka waa kaan hore soo sheegno midna midka dhagaxa madow ku jiro midna markaad isaga kusii jeedo midka bidixda kaa qabanaya yamaaniyiin baa lagu itlaaqa labada kalena shaamiyiin baa layidhaha waa taqliib bay dhahaano midbaa wuxuu jiraa xajaru aswadka midka dhagaxa madow dhanka bari buu xigaa saas man dhanka bari buu xigaa kana dhanka yaman buu soo xigaa laakiin min baabi taqliib baa yamaaniyiin loo yidhaahdaa taqliib qoraxda iyo maalan dayaxa soo qamarayn layskuma dhaco waa taqliib aabba iyo hooyo aabaweyn baa laysku dhaafay waa taqliib min haada baa yamaaniyeyna taqliib baa ku jira l wa kadalika shaamiyeynka iyagana taqliib baa ku jira lanna midna qarbi buu xigaa midna shaam buu xigaa marka shaamiyeynkana nooc taqliibaa ku jira yamaaniyeynkana nooc taqliibaa ku jira adiga waa layska garanaya waxaa laga wado fii lafdi muslim waxaa ku sugan inuu yidhi lam yakun rasuulu lahi sal lay wasalam rasuulku muusan ahayn yastalimu mid masaxa min arkaani albeyti kacbada tiirarkeeda ila arukna alaswada waladii yaliihi tiirka madow ee dhagax madow ku jiraay iyo midka ku xiga min naxwi duuri aljumaxiyiin nimankaa guryahooda xaggooda midka kaga xiga waa midka dhanka bidax ka saaran markaad kusii jeeda dhagax madow labadaas waxaan ahayn nebigu sal alay slam ma masixi jirin ayb macnaa wuxuu laga faa'iidaysanayaa xadiidka rasuulku sal lay wasalam muusan masixi jirin labada tiir ee shaamiyeenka ah ma taaban jirin gacantana ma marin jirin wuu iska wareegi jiray wuu soo dhaafi jiray labadan oo yamaaniyeenka ah ayuu marka gacanta marin oo nebigu masixi jiray salawatu rabbi waslamu caleyh ayib sidaasaana sunnada ah sidaasaana sunnada ah. cabdullahi bn cabaas masaladaa waxay isku khilaafeen mucaawiyat bn abi sufyaan mucaawiyat bn abi sufyaan baa wuxuu arkay ama waxaan ujeedaa ibnu cabaas baa wuxuu arkay mucaawiyat bn abi sufyaan oo afarta tiirba gacanta marinaya markaasuu ku yidhi mucaawiyo sidaas ma ahayn dariiqii nabiga sal lay sl labadan unbuu masexi jiray yamaaniyeenka ee kuwan kale ma masexi jira markaasuu wuxuu ku yidhi mucaawiye shay beydka ka midoo mahjuura ma jira buuri shay kacbada ka mida oo mahjuuroo layskaga tagahayo ma jiro marka waa uu muxuu ahaay nooc ijtihaad ah laakiin nebigu labadaas basuu masixi jiray sal lay slam ayb labada kale wuu iska masjid waxayna waxoogaa jira oo la doonayo in la fahmo labadan yamaaniyeenka ah asaaskii nebi ibraahim bay ku taagan yihin asaaskii ee dhismihii nebi ibraahim iyo meeshii kacbadu ku dhammaanaysayba dhanka yamaaniyeenku dhankaasi dhammaadkeedii bay ku taagan yihin laakiin labadan shaamiyeynka ah ayagu kacbadii dhexdeeday bay ku taagan yihiin leanna dhulkan bannaanee waxoogaa qowladda yarti ka dhisan tahay dhulkaasi kacbadii buu ka tirsan yahay ah, quraysh baa waxoogaa nafaqadu intay ka gaabatay bay intaas gaadhsiin kari waayeen nafaqadii xalaash ahayd kharash xalaalay u waayeen markaase intaa ku ekeeyeen saas man marka asalku waxay ahayd intay intay fidsanto inay derbiga kale ku dhawaato derbiga yarka gaaban inay ku dhawaato labadan marka xagga shaamiyeenka ah way ka sokeeyaan xuduuddii kacbada labadan laakiin yamaaniyeenkii uu xuduuddii kacbaday ku taagan yahi oo nabi ibraahim calayhi salaam dhismihiisiiya macna sidaas labadaasu marka nebigu salawatu rabbi wasalaamu caleyhi taaban jiray labadoodu marka way sii kala gadisnaayeene hadduu jaanis helo wuu taaban jiray laakiin midka dhagaxa madow mooye kan kale taabashadiisu hadday u suuroobi weydo mana uusan gacan taagi jirin mana uusan isku taxallujin jirin taabashadiisa hadduu kari waayo wuu iska gudbi jira kan kale laakiin waa ka gedisan waa u tegi doona wacan cumara radi allahu canhu cumar bni khadaab allahu tacala canhu ardaah annahu isagu qabala wuxuu dhunkaday alxajara dhagixii buu dhunkaday dhagixii madoobaa wa qaala wuxuu yidhi markuu dhagax dhunkaday innii anigu aclamu waxaan ogahay annaka adigu xajaru dhagax tahay dhagxii buu la khiaabaya la hadlaya laa taduru aadan waxba dhibi karin walaa tanfacu waxna aadan anfici karin dhib iyo dheeftoona inaadan gacanta ku haynin baan ogahay bu dhagax unta makhluuq ilahay makhluuqiisa makhluqaadkiisa ka mido dhagax walowlaa anii ra'aytu rasuula allah haddayna jiri lahayn inaan rasuul ilaahay arkay sal ly wasalam oo yuqabiluka ku dhunkanayana maa qabaltuka kuma dhunkadeen haddayna jiri lahayn nebigoo ku dhunkanaya inaan arkayna kuma dhunkadeen wax ii geynaya inaan ku dhukado ma aha inaan dhib aada iga celin karto oo dhibaato i hayse aan kaa magangelayo maaha ama inaad dheef isiin karto waxaan rabay adigu isiin karta maaha ictiqaadkaa kuguma dhunkanayo laakiin waxaan kugu dhunkanayaa nebi maxamed baan arkay isagoo sidan samaynaya isagii baan ku dayanaya isaga uma raacay amaa dhib iyo dheef soo maha adigu iima haysid buui adigu iima haysid saas macana ayb bukhaari wuxuu soo saaray min xadiii zubayr yani wuxuu ka warinaya can zubayr bni carabi wuxuu yidhi ibnu cumar baa waxaa weydiiyey can istilaami alxajar dhagaxa masixidiisaan weydiiyey bu gacanta la mariyo dhagax madow markaasa wuxu yhi ra'aytu rasuula allahi sal lay slam yastalimuhu wayuqabiluhu nebigaan arkay buu yidhi oo gacantana marinaya dhunkanayana markaasa waxaa dhi bu yidhi ara'ayta in zuximtu ara'ayta in gulibtu hadda ka warran haddii la cidhiiriyo karaw ka warran haddii layga adkaado layga qaalib noqdo oon keri waayo ka warran markaasaa wuxuu yihi cabdullahi bnu cabaas ijcal ara'ayta bilyaman ra'aytu rasuula allahi sal lay aslam yastalimuhu wa yuqabiluhu ara'ayta ara'ayta ka warran ka warran haddii la cidhiiriyo ka warran haddii aan keri waayo layga qaalib noqdo war ka waran ka waran yemange buu ka waran warkeeda yeman ku tur buui nebigaan arkay oo taabanaya masaxaya oo dhunkanaya intaasaa ku deeqda laakiin ara'ayta ara'ayta ara'ayta yemange buu tur wey meeshaas waxaa ka muuqata cabdullahi bni cumar inuu aada ugu adkaa xataa xaaladda zixaamka iyo ciirigu jiro dhagaxa dhunkashadiis laakiin waxaa ka sugan oo nabiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi cumar ibnu khaaabow nin xoog badan ba ficlan nin xoog badan bu ee markii dhaguxu cidhiidhi uu yahay dadka ha dhibin haddaad jaanis u heshana gacanta maryo masax oo dhunko haddaad jaaniskiida weydana kor ka maro ishaar buu nabigu ku yidhi sal ly wasalam laakiin inaad dadka ku cidhiidhidoo ku dhibto maya saasuu nabigu ku yidhi sal lay slm marka waa taysiirka shareecada oo hadday kuu suuroobi karto inaad dhunkatana khayr sujuuddana xalaan soo marnay sooma hadday kuu suuroweydo gacantaad marino waad ka soconta hadday kuu suuroobi weydo un dheerood wadatoon u tegi doona xadiidka soo socdo iyo aad kadibna waad dhunkan usha lafteedaad dhunkani waad ka socon haddii intaa midna kuu suuroobi weydo meeshaa kore intaad ka wareegto baa markaad ku beegan tahay ood ku aadantaad inaad ku soo jeedsato oo takbiirsataad ka soconi wahaakadaa kolba sida fuday xaalku u yahay un weeyaan kuma qasbalidina muxuu ahaay aad meesha tagto waxaa kaloo inoo faaidinaya xadiidka cumar radi allahu canhu waxaan ka faa'idaysanaynaa qaacidada muttafaqa ee la yidhaahdo alslu fi lcibaadaati almancu walaa majaala lilra'yi fiiha cibaado shaygu mar hadduu yahay asalkiisu waa tawqiif ra'yi iyo waxay ila tahay iyo ma galo waa tawqiif tawqiif maxaa la yidhahdaa wixii daliil loo hayaa cibaado noqda waxaan daliil loo haynin cibaado maaha saas maa shayga haddaan daliilba loo waayoba ilaahay looguma dhowaan karo cibaadona noqon maayo isku lug weyn asalkaasi waa asal laisku waafaqsan yahayo alaslu fi alcibaadaati alxadru waalmancu waalaslu fii hayriha alxilu waalibaaxa saas maa ayb an abi ufayl waxaa kaloon ka faa'idaysanay kacbadu inaysan iyadu bixaddi daatihaa dhib iyo dheef haynin ninka ismarmarinaya marka isku masaxaya barakaysanaya wax ka raadinaya ee iyada dhagaxaa uun doonayo inuu wax ka helaayo waa khaldan yahay tawxiidkaa ka khaldan tawxiidkaa ka khaldan tawxiidku hadduu kaa khaldamona waa khatar cumar masaladuu baraarujinaya waxa waa masaladii nebiga ka barteenoo waxyaabahani allah nama amray inaan sidan yeello mooye laakiin dhib iyo dheef nooma hayaan dhib iyo dheef alla hayo tabaaraka watacaala adiga jidkan mar baa lagu yidhi mar laakiin yaad dhibka dhibkaaga ula carari allah dhagax waxba kaaga qaban maayo si kastoo ugu karaamaysan yahy waxba kaaga qaban maayo dheeftaadiiy waxaad doonaysii ilaahay baad u raadsan dhagaxi kuma siin karo hadday marka sidaas tahay kacbadii warkeedu sidaas yahay xabaalihii ka war xabaalihii wadaadadu ku jireen iyo caradii la uruursanahayey ee la caddahayey bal ka war ya kaas iyo kale dheeri wey ummad la lugooyey un aduu iska dheh ummad la lugooyey oo jid xun la mariyey un iska dheh wa can abi tufayl caamir wey qaala wuxuu yihi ra'aytu waxaan arkay rasuul lahi sal lay slam rasuulka oo yatuufu dawaafaya bilbeyti kacbada dawaafaya oo wayastalimu masaxaya arukna dhagaxa madow tiirka dhagax madow ku jiro isagoo masaxaya ku masaxaya bimixjanin bakoorad oo macahu la jirankiisa ahaatay wa yuqabilu wuxuu dhunkanayey almixjana bukooraddana wuu dhunkanayay rawaxa wariya muslim baa wariya macna waxa weeye nebigu sal lay wasalam xajkiisii dawaafka markuu dawaafayey hashiisii qaswo ahayd buu ku dawaafay lukuma dawaafeen leanna dadkaa badnaa dadku hadduu badnaana waxay rabeen inay nebiga wada arkaanoo fiirsadaan wuxuu samaynayo salawatu rabbi waslamu caleyh hadduu marka dhulka usoo dego lama arkayo de dadkii waa fara badan hashiisuu marka acmaasha badanka ku gutay carafa hashuu saarnaa dadkao dhan baa wada fiirsanaya muxuu ahaay muxuu ahaayey eh, musdalifa waa kaan soo marnay hasha korkeedu saarnay minuu yimid hasha korkeedu ka tuurtay wuxuu yimid kacbaduu yimid dhawaafka hasha korkeedu ku sameeyey isagoo saaran buu dhawaafay wahaakada lianna si looga qaato maadaama ummadda uu sagootinayo acmaashii xajka looga qaato saas daraaddeed baa u sameeyey salawatu rabbi wasalaamu caleyh maadaama marka uu hal saaran yahay uma suroobi karto inuu soo dega mooye inuu gacanta mariyo dhagaxa madow ama inuu dhunkado uma suroobi karto dhul dheeroo marka uu watayoo bokoorad ahaydoo madax yani madaxa qalloocsanay sida bokoorado kale ayuu intuu ku masaxay yuu kadibna iyadii dhunkaday nebigu salawatu rabbi wasalam aleyh halkan waxaynu ka qaadan haddaad gacanta la gaadi weydo laakiin ul iyo shay dheer aad la gaari karayso shaygaasaad taabsiinood ku maseexi kadibna isagaa dhunkani haddaad shaygii dheeraayo ushiiba la gaari weydana waan u tegi doonnaa kor baad ka mari markaas xadiidkaas waa xadiidka ay ku soo aroortay ama ay u deliishadeen alimaamu maalik iyo axmed ibnu xambal ay u deliishadeen in xoolaha la dhaqdo kaadidooda iyo saaladooduba inay daahir tahay xadiiskan udaliishada iyo xadiiskii nimankii jirade kaayiga geela soo caba la yidhi xadiiskan xaggay ka deliishadeen waxay ka deliishadeen waxay leeyihiin nebigu hashii buu saaran yahay kacbadiina waa ku wareegahaya hal kacbo ku wareegaysana inay kaaji oy saaloon yaa u diidi ma dabaday ka xidhanta ya maadaama ay wax ka suuroobi kara tahay macnaha waxaa laga qaadan bay leeyihiin inaysan nijaaso ahayn wailaa hadday nijaaso tahay gacmadooda lama soo geliyeene si saaladeeda iyo kaadideeda looga taxadaro bannaankaa looga iman laha wa hada huwa sawaab daliil ahaan markii sida saxdaa xoolaha la dhaqdo saaladooda iyo muxuu ahaaye kaadidooda midna nijaaso maaha ra'yigaasa sawaab imaam maalik iyo axmed iyo keyrkood ay qabaan man ayb an yacla bni umayata qaala wuxuu yihi daafa wuu dawaafay rasuululahi baa dawaafay sal lay wasalam mubadican asagoo idibaac ku sameeyey oo isku wareejiyey biburdin maro akhdara oo cagaaran rawaha waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey ila anasaa'iya nasaa mooye wasaxaxa waxaana saxiixiye atirmidiyu tirmidi baa saxiixiyey kadalika waxaa taxsiiniyey sheekh albani ayb rasuulku wuxuu tawaafay mudabican mudabican dibaaca waxaa la yidhaahdaa waa banayntii garabka la banaynayo hay-adda qaabkaasee go-a korkaaga saaran garabka aad ku banaynayso ayaa idibaac la yidhahda waxa weeyaan go-a fararkiisa ama darafkiisa midigta baa waxaad soo marinaysaa gacantaada midigta kilkiladeeda hoosteeda kasoo tusinaysa go-a dhexdiisu marka waxay ku aadaysaa kilkilada hoosteeda faraqiisii midigna iyo faraqiisii bidixna waxay isugu imaanayaan garabka bidixda ah korkiisay isugu imaanayaan garabkaaga midigna tunkiisu wuu bannaanaanayaa hay-addaasaa waxaa la yidhaahdaa alidibaac marka nebigu sal lay wasalam kacbaduu dawaafay isagoo qaabkaasi maradii ku sameeyey maradaasina mara cagaaran bay ahayd xadiidka nasaa-i uu soo saaray waa xadiis sugan xadiila kamsadu ay soo saareen nasaa mooye waa xadiis sugan xadiiskaasi waa xadiis sugan ayib wuxuuna inoo faa-iideynaya idibaacu inuu sunno yahay laakiin goormuu sunno yahay waa dawaafka ugu horeeyo wey dawaafka ugu horeeya waxaa u markhaati kacaya xadiiu bni cabaas ana rasuul alahi sal lay slam waasxaabahu ictamaruu min ajcraana mise jacwaana nabigiiyo saxaabadiisu meeshaasay ka soo cumraysteen fa ramaluu bilbeyti kacbada ayay ruclayn ku sameeyeen wa jacaluu ardiyatahum taxta aabaatihim go-yaashoodiina waxay yeeleen kilkilooyinkooda hoostooda ayay soo mariyeen waqad qadafuuha iyagoo ku tuuray gu-i fiiddiisa calaa cawaatiqihim alyusraa yacni garabyaalkooda bidixda ah bay go-a fiiddiisu ku tuureen kilkilada hoosteedana way ka soo bixiyeen xadiidkaasi imaamu nawowi baa tasxiixinaya kadalika sheekh xamed iyo albani mundirina wuu taxsiininaya marka idibaacu waa suganya idibaaca qaabkaasi waa suganya laakiin waxa uu ku sugan yahay in dhawaafka ugu horeeya ee markaad beytka tagto kuugu horeeya kaa unbuu mashruuc yahay dhawaafyada kale ka dambeeya idibaacu mashruuc maaha lagamana hayo nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh ayb midda labaad wuxuu uu mashruuc yahay idibaacu inta aad dhawaafka ku jirto oo keliya mar haddaad dhawaafka dhammayso waa inaad go-a caadi ku soo celiso ood garabkii dado garabkii qaawanaa waa inaad marada saartood marada si dabiiciya kusoo sideeda kusoo celisaba mujarad aad dawaafka dhammayso labada ragcado aad tukanaysaba go-a waa inaad soo celiso idibaaci waa inaad ka baxdo xilli kaleo idibaacu uu cibaado yahay ma jiro jahligay ka mid tahayo halkan markii laga sii baxayaba go-a qaabkaasaba loo xidhanba acmaasha inta lagu jiro inta laga dhamaynayo dhanna saasaa la ysaga qabay hada min aljahli haddaad iga sidaas cibaado u haysato waa khalad oo cibaado wuxuu noqdaa un dawaafka ugu horrey intaa dawaafka ku jirta keliya wixii ka dambeeya go-a inaan caadi xoratawaxaa kaloo xadiikan inoo faaideeyey inuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maraduu ku xajinayay ay ahayd mara cagaaran halkaana waxaynu ka faa'idaysanay mara midab leh in lagu xajin karo laguna cumraysan karo lagu xarman karo oynan shardi ahayn maradu inay caddahay ficilkii nebigu laakiin waxaa ka fadli badan inay maradu caddahay oo xatusay xadiiska nebiga sal ly slam uu yidhi maryaha cadxidha dadka idinka idinka dhintayna kafan uga dhiga fa inahaa min khayri iyaabi aw khayr iyaabi dharkiina kuwa ugu khayr badan waay marka dharka cad in la xidhaa ka fadli badan laakiin haddaad mid midab la xidhatana dhib ma leh saas maa oo meeshaasi fahma waxay saaraysaa dadka qaarkood baa waxay u haystaanba marada cad haddayna maraduba caddayn inayba macnaa xajkiiba wax noqonay maadaama la caadaystay oy sidaas macnaa waxa weye haalibka ay tahay eeshiyaanku iyagu dumarkayba marya cadcad usoo xidhan soomaalida xataa qaar baan ku arkay dumarkiiba marya cadcad loo soo xidhay sida raggoo kale oo yani qaarkood xataa khafiif iska yihiin saas man sax maa dumarku xijaabkooday ku xajinayaan waa kaa soo mar an anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa yuhillu mid uu xarmado yuhillu mid uu talbiyeyso mina xagganaga xaalmina xaaluu anaga naga mid yahay almuhillu midkii talbiyeysanaya falaa yunkaru laguma inkiraynin caleyhi korkiisa laguma inkirayn wayukabiru wuu takbiirsanaya mina xaalu anaga naga mid yahay almukabiru ruuxii takbiirsanayana waa takbiirsanaya oo falaa yunkaru laguma inkiraynin calayhi korkiisa subaxdii ay mino ka baxeen oy carafo usii socdaan jidka intay sii hayeen ayaa wuxuu weydiiyey kayfa kuntum tasnacuuna fi hada alyowm maca rasuli lah sal l war maalinkan carafa rasuulka markaad la socoteen maxaad samayn jirteen markaasaa anas wuxuu yidhi dadka qaarkood labayk allaahuma labaykay lahaayeeno ihlaalka waxaa laga wada waa talbiyada dadka qaarkood labayk allaahuma labayka bay arinaysa ninna maqoonsanin laguma inkirin laguma diidin dadka qaarkood waa takbiirsan yahay allahu akbar allahu akbar bay lahaayeen qoladaana laguma diidaynin oo laguma inkirayn wahaakada kulli marka inay mubaax tahay digrigaasoo dhan baa laga qaadanaya marka la socdo marka la socdo wahaakada saas waa la wadi waxaa la mid ah xadiid ibni cumar xadiid ibni cumar baa inoo soo socda oo talbiyada labayk allahuma labayka waxaa la joojin doonaa maalinka tobnaad marka jamrada la tuurto inta ka horeysa salbiyada waa la wadaya saasman xadii buhari muslim min xadiisi caafa wuxuu leeyahay ibn cabaas baa ii warramay inuu nebigu sal lay wasalam fadl ibni cabaas markuu musdelife ka tegayay inuu hashiisa gadaal ka saaray fadli baa marka ibn cabaas wuxuu u sheegay nebigu sal lay wasalam lam yazal yulabbii xataa ramaa jamrat alcaqaba xilligan baa la joojinaya man ayb وan ibn cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi bacasanii waxaa idiray rasuulullaahi baa idiray sal lay wasalam rasuulkaa idiray bacasanii waxaa idiray annabiyu nabigaa idiray sal lay wasalam fi saqali culayska dhexdiisaa layla diray alaabtii cuslayd saqalka waxa la yidhahda siduu leeyahay alxaafid ibnu asiir fi nihaaya saqalka waxaa la yidhahdaa waa mataacu lmusaafir waxaase laga wadaa ninku wuxuu wato cusleeyo oo dhan baa la yidhaahdaa bacatanii wuu diray annabiyu nabigu sal lay slam fi saqali culayska dhexdiisuu ila diray aw qaala wuxuu yidhi fi dacafati dadkii tabarta darnaa dhexdooduu ila diray oo i min jamcin musdelifuu iga diray bileylin habeennimo muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saara ayib dacafada waxaa la yidhahdaa waa dadka tabarta daran dumarkaa soo gelaya caruurtaa soo gelaya dadka dada weyn baa soo gelaya dadka jiran baa soo gelaya wahaakada dadkaasa bacafada layidha marka dadkaasoo habeennimo musdelifo laga diray buu nebigu u raaciyey waana saqalkii nebiga ila ninka reerkiisa iyo caruurtiisa iyo culeyskiisa ku jiraan sooma mataa alaabtii watay ku jiraan ee cuslaynaya ayb nasaa-i wuxuu soo saaray min xadiid ibni cabaas inuu yidhi arsalanii rasuul lah sl idiray buu ihi ehelkiisa kuwoodii dacfadahay tabarta yaraabuu ila diro iraaciyey fa sallayna subxa biminan salaaddii subax minan ku tukanay waa habeenkii musdalifa la joogay wa ramayna aljamrata markaasaanu jamradii tuuranay shekh albaani wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix xadiikaasi xadiidkaasi marka wuxuu kutusaya oo laga faa'iidaysanayaa dadka culculus xujayda intooda culculus oo dumarka iyo caruurta iyo dadka da'da iyo dadka noocaasa musdalife habeenkii markii la joogo habeenka gelinkiisa dambe ayagu way iska soo tegi karaan si ay uga soo hormaraan yani cidhiiriga iyo muxuu ahaayey zaxmada jaamka xujiyada si ay uga soo hormaraan waa lasoo hormarin karaa iyagu saas inoo faaidnsa an caaishaa radiallahu canha qaalat waxay tihi istadanat way idan weydiisatay sawdatu sawda idan weydiisatay rasuul alahi sal lay wasalam leylata almusdelifa habeenkii musdelife la joogay ayay nabiga idan weydiisatay istadanad waxay idan weydiisatay sawdatu rasulilahi sal lay slam bay idan weydiisatay leylata almusdelifa habeenkii musdelifa la joogay an tadfaca inay tagto ama inay rogmato oo mxuu ahay ay shubanto ay socoto qabla hurti inay tagto ayay weydiisatay inay ka hormarto nabiga sal lay sl wa kaanat waxay ahayd bay leedahay sabdatan tacnii waxay ka wadaa saqiilatan haweene culus bay sawda radi allahu canha kaanat imra'atan dakma haweeney laf weyn oo ilaahay tabaaraka watacala laf u dhaliyay bay ahayd marka weyna da-awday oo markaasi da- bay ahayd oo dumarka nebiga sal lay aslam taqriiban haweeneyda ugu weyn bay ahayd markan dambe markay khadiija dhimatay dumarkii uu nebigu guursaday taqriiban ayadaa ugu daweyney waatii markii dambe muxuu ahaaye intay ka baqday inuu nebigu furo sal lay aslam dhihi jirtay muxuu ahaayey nebi allow habeenkaad ii imaan lahayd caaishan kuugu wareeji aayadda kusoo degtay qisadeed soo garanaysa sawda marka saas ahayd da'na way ahayd xilligaa haweenay laf u dhalatay oo culusna waa ahayd wa kaanad waxay ahayd sabdatan haweenay culus tacnii waxay ka wadaa caaisho saqiilatan nin culus bay ahayd faadina markaasuu u idmay nebigu sal lay slam lahaa iyadii buu u idmay inay ka hormarto nebigu sal lay slam oo habeennimo sii baxday muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray <coughs> lafdiga muslim wuxuu isagu faaiideynaya wuxuu leeyahay kaanat sawdatu imra'atan dakhma fadba waxay ahayd haweenay weyn oo laf weyn oo haddana culus bay ahayd fasta'danat rasuul alah sal ly slam an tafiida min jamcin bileyl waxay nebiga idan weydiisatay inay ka tagto musdelife habeennimo intaan waagu baryin ayb faadina laha markaasuu nebigu u idmay sal lay slam sidii marka ku tagtayoo minay tagtay si fudud ku tagtay way tuuratay si fudud caaisha marka intay hadhay bay nebiga dib ka soo raacday oo iyadu maynan habeennimo bixine ayadu qoraxda intay yani xilligii la baxayo qorax soo bixitaanka wax yar ka hor bay iska sugtay nabigay soo raacday marka markaa dambay tamaninaysaa malaha dhibbay kala kulantay waxay tidhi falaytanii kuntu ista'dantu rasuulalah sal lay slam kama ista'danatu sawda shallaysadayde maxaan sidii ay sawdaba nabiga idan u weydiisata aniguna u weydiisan doon u weydiisan waaya bay leedahay caaisha waxay ahayd kaanat laa tafiidu ila maca alimaam cadadeedu waxay iyada muslimiinta ninka hogaaminaya xilliga uu musdelifo ka tagay iyadoo raaci jirta ma horbari jirta laakiin waxay tamaniday maalinkaa haddaan nabiga inan weydiisan laha sida sawdo kale bay markaa tamaniday man ayib lafdigaa muslim baa iskale waa isla xadiid xadiidka waxaa laga faa'idaysan iyo ka ka horreeyaba dadka culculus in la hormarin karo oyna laazim ahayn inuu waagu ugu baryo musdelif ila waxaynu soo marnay una tegi doonaa dadka caadiga ah habeenkii markay musdalifo baryaan waa inuu waagu uu baryo sooma oo ay salaada subax ku tukadaan oo salaada subax kadib mashcar xaraam ay istaagaan somayna xadiiskii jaabir kusoo maray ayib waa dadka fudfudud waay laakiin dadka culus habeenkii way sii socon karaan weliba habeenka gelinkiisa dambe marka la gaadho bay bixi karaan sida xadiisu asmaa aan ugu tegi doono oo sheegi doonaa insha allahu tacala ayib khaasatan waxay ku xadidi jirtay xilliga uu bayicu dhaco ayb xilligu dha manaa waa waa muxua habeenka tobnaad soo habeenka tobnaad dayxeedu xilligu dhaco xilligaasay dhaqaaqi jireen ma aqaano manaa waa gelin dambe l win gelin dambe loo gaaro ayb an ibn cabaasin radi allahu canhu jumhuurtu waxay qabaan iyo culimada badankood xataa dadka caadiga ah een markaasi dadka culculus ahayn musdelife hadday habeennimo ka baxaan oo mino iska aadaan xajkoodii waxma noqonaya leh waxbana kuma waajibe dhiigna kuma waajibe oo waagu inuu ugu baryahay waa sunnay waajib xataa maaha laakiin abu xaniifa wuxuu qabaa inuu waajib yahay inuu waagu kuugu baryo haddaad ka hor tagtana dhiig baa kugu waajibayuu leey rayiga abu xaniifaadna moodaa inay sunnadii nabiga sal lay slam waa fusat axwadka waxa weeye sida dadaalku ku jiro inuusan ruuxu inayba bani kalifta mooyaane uusan ilaa waagu baryo uusan musdalifo ka tegin sidaasa hadiga nabiga sal l cidii loo cudurdaarayo dee dadkaasoo kalaba ah mooye an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala lanaa wuxuu nagu yidhi rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu nagu yidhi laa tarmuu ha ganina laa tarmuu aljamrata jamrada ha tuurina xataa tatluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qoraxdu ilay soo baxdo oo waxaa wariye alhamsatu shantii baa wariyey ila nasaa-iya mooye wa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan xadiidkaasi inqiaacun kala go-id baa ku sugan sanadkiisu waa kala go-anya meesha horta uuna yidhi xaafidku rawaahu lhamsatu ila anasaa'iya waa ismotiif waa wahmi saxiixu waxa weye xadiidku sunan nasaa wuu ku yaallaa mujaladka shanaad taqriiban sabxada laba boqol iyo toddobaatan buu ku yaallaa marka ila nasaa inuu soo reebo xaafidku ma ahayn laakiin allah baan gafin tabaaraka wa ayb taasi waa mid midda labaad inqiaaca xadiidka ku jiraaye waa sida xaafidka uu sheegayo xasan ibni cabdillaahi nin la yidhahda ibni cabaas ka warinay mana uusan ka maqal sida imaam axmed iyo abu xaakim iyo ibnu maciin iyo ibn cabdilhaadi iyo keyrkood ay leeyihiin xasan ibni cabdillaah kamuusan maqal ibni cabaas waxba kama maqal wabitaali sanadku waa kala go-anya sanadka bacdibaa ku jira marka sanadku waa bacdi baa ku jira lakin xadiidku duruq buu leeyahay iyo mutaabacaad fara badan oo uu xadiidku ku asaxayo yani ma kala laazimayso xadiidka sanadkiisa daciifa xadiidka laf ahaantiisa daciifa kama laazimayso liannahu qad yadcufu sanad wa yasixu shawaahid iyo mutaabacaad iyo waxbuu ku asaxi karaa matnigu isagoo sanadku daciif xadiiku marka duruqda kalena waa leeyahay mutaabacaad buu leeyahay shawaahid buu leeyahay saas daraadeed baa waxaa saxiixiyey alimaam tirmidi sheekh axmed shaakir sheekh albani iyo keyrkoodba waxaa kaloo xoojinaya xadiidka ibn cabaas waa isagoo kale oo uu leeyahay cabdullahi bn cabaas nebigu sal ly slam kaana ya'muru nisa'ahu wa saqalahu nebigu wuxuu amri jiray dumarkiisa iyo dadkiisa culus fii sabiixati jamcin subaxda habeenka musdalasa la joogo subaxdeeda wuxuu amri jiray an yafiiduu maca awali lfajri salaada subax bilowgeeda hore inay sii baxaan wa an laa yarmu ljamrata ila musbixiin jamradana inaynan tuuranin ilaa inuu waag u baryo mooye bsalafkiisu waa jayid bule shekh albani aleh raxmatullah xadiidku marka waa sugan yahy xadiidkan wuu sugan yahy muxuu inoo faa'iideynaya marka wuxuu inoo faa'iideynayaa dadkii la yidhi habeenkii musdalifo kasii tagoo iska sii hormara ee cuslaa markay mino yimaadaan ama habeennimo ama subaxdii ma xilligay meesha yimaadaan bay tuuran karaan mise waa inay sugaan intay qoraxdu ka soo baxayso xadiidka wuxuu inoo faa'iideeyey hadday habeennimo tagaan iyo hadday salaad subax ku beegmaanba ilaa qoraxdu ka soo baxaysa ma tuuran karaan waa inay sugaan ayagii haddii sidaa lagu yidhina intii kale waa ka seexan jirta bitaali wuxuu xadiidku taageerayaa ra'yiga qaba waa madhab madaahibta culimada ka mid e ra'yiga qaba ramyuljamaraat wuxuu asaxayaa uun bacda duluuci shams qoraxdu markay soo baxda kadib ka hor ciddii tuurata ma asaxaysay qabaan ra'yigaasu xadiidku taageeraya ayb an caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi arsala wuu diray annabiyu nabigu sal lay slam biummi salamata ummu salama ayuu diray leylata anaxri habeenkii xoolaha maalinta xoolaha la qala habeenkeeda leylata anaxri waxa weye maalinta xoolaha la qalo maalinta tobnaada habeenkii ka horrey oo habeenkeeda ah saas wey maanaa sideedaba eh, muxuu ahay curfiga sharciga habeenka iyo maalinka habeenkaa horeeya soma habeenkaa horeeya habeenka jumcadaa soo hormaraya maalinka ka dambeeya jumca soma sistamkan gaaladu waa ka gedisaye ayagu waxa weyaan habeenku waa kala qaybsay midnightka habeenka kale barhkiisa qaybtiisa horena waxay raacsan tahay maalintii hore qaybtiisa dambena waxay raacsan tahay maalinka dambe waa curfi baaila curfi baaila walilasaf muslimiin fara badan baa qaarka u hay oo markaad ku tidahda habeenka axadda haynoo ahaato habeenka axadda goomaad is arkaysaanbasla habeenka isniid soo gelays curfigaa sax maa sida saxda habeenkaa horeeya kadibna maalintiisiibaa ku xigta marka leylat naxri markuu ina yidhaahdo bimacnaa waxa weeyaan maalinta xoolaha la qalayo habeenka ka horeeya maalinta naxriga habeenkeeda horaa leylat naxri la yidhahdo saas man ayib wuxuu yidhi marka arsala wuu diray annabiyu nabigu sal lay sl biummi salmata leylata alnaxri waa habeenka tobnaad farabad markaasay tuuratay aljamrata dhagaxyaalkiibay tuuratay jamradiibay tuuratay aljamrata jamradiibay tuuratay qabla alfajri salaada subax ka hor uma kadibna madat way socoto way tagtay fa afaadat way shubantay dhankay isu shubtay macnaha aaday waxay isu shubtay dhankii kacbada iyo dawaafulifaadihii inay samayso <coughs> uma madad way tagtay fa afaadat kacbada ayay tagtay dawaaflifaadihi bay samaysay dawaafkii xajka ayay samaysay ma waxaa wariyey abu daawuud abu daawuud baa wariyey wa isnaadu sanadkiisuna calaa shardi muslim ayb sanadkiisa xadiidku shardu muslimba ha ahaadee laakiin bacfi baa ku jira baxaak ibnu cusmaan la yidhaahda oo bacfi ku jiro ayaa sanadka ku jira cillo kalena wuu leeyahayo iqaadda intooda badan baa khilaafay isagoo bacfi ku jiro ayaa iqaad farbarag badanoo iqaada khilaafay oo xadiiska waxay ka dhigeen mursal isaguna muxuu ka dhigay musnad marka xadiidka waa laga xoog badan yahay inuu yahay musnad mursal inuu ku xoog badan yahay waa mid waa cilad saas daraaddeed baa ibnulqayim wuxuu ka soo guri imaam axmed inuu yii wuxuu yidhi ibnulqayim laftiisu hada xadiiun munkar waa xadiis munkar ankarahu imaam axmed waayruhu imaam axmed iyo keyrkii baa xadiidkan inkiray ayib daxaawi iyo ibnu turkumanina waxay ku cileeyeen matnigiisi iyo sanadkiisuba waa mudarib bay dheheen xadiikani marka waa aciif xadiikani waa daciif waa xadiikee xadiiu caaisha oy leedahay umu salama le cillo kalena wuu leeyahy cillada kale uu leeyahy waxa weye alfaadiisa qaar ka mida ah waxaa ku saarontay umu salama markuu nebigu dirahayey sal ly slam oo habeenkii uu ka dirahayey musdalifa salaada subax kacbada aan isugu nimaadnu ku yidhi saasaa ku timid xadiiska yaxya alqabaan iyo keyrkii waxay leeyihin ismoodsiis weeye say ku dhici kartaa imaam axmed waxay leeyihiin nebi maxamed sal lay wasalam bilistifaaq waagu wuxuu ugu bariyey musdalifa seebuu umu salamo ugu dhihi karaa ballanteenu waa inaan isugu nimaadno subaxdii kacbada isugu nimaad wax suroobi kartaa maba suroobi kartasidaas daraadeed iswasiis baa xadiidka galay diraab baa ku jira dacfi baa ku jira xadiidkani ma sugna xadiidkani xadii daciif ah. walow xaafidku haba yidhaahdo isnaadu calaa sharti muslim laakiin cilal kaliya cilooyin kaloo qaba xadiidku marka ma sugna waa daciif ayb xadiidkani marka waxay faaideynaysaa labadan xadiidba waxay faa'iideynayaan goormo ayaa jamrada la tuuran karaa khaasatan dadka soo hormaray ee lasoo hormariyey xadii ibnu cabaas wuxuu leeyahy qoraxdu intaysan soo bixin ma tuuran karaan xadiiu caaishana maxay leedahay intaan qoraxdu soo bixin baa tuuran karaan sooma oo habeeni way tuuran karaan xadiiu caaisha marka waa daciif waxaa inoo fayo xadiiu ibn cumar xadii maxaa dhihilaha ibn cabaas oo macnaha ka hore ah kaasaa fayo ayb laakiin xadiid kalaa jira oo xadii ibn cabaas masladaa ku haysta waa xadiiu asma bint abibakr cabdulaahi nin la yidhaahdo mawlaheeda ahaa ayaa wuxuu yidhi qaalat lii asma wa hiya cinda daari almusdalifa daarta musdalifa agteeda iyadoo joogta asma bint abibakr waxay igu tidhi hal haaba alqamar war dayixi ma dhacay markaasa waxaan ihi maya fasallat saaca markaasay wakti haddana iska tukatay salaatuleil markaasa waxay tidhi yaa bunaya hal haaba alqamar wiilkaygiiyow dayixi ma dhacay markaasa waxaan ihi nacam waa dhacay markaasa waxay tihi irxal bii irar bay tihi marka fartaxalnaa xataa ramat iljamra meeshii baan ka soo guurnay buuri waan soo raray say u soo socotay intay jamradii timid bay tuuratay habeennimo uma sallat fii manziliha habeennimo markay tuuratay intay ka soo noqotay bay salaadii subax waxay ku tukatay mina meeshay ka deganay samradii soo tuuratay hawsheedi soo dhamaysatay soo noqotay deegaankeedii intay timid bay ku tukatay salaaddii subax ayib markaasaa waxaan ku idhi buuhi ayhanata laqad hallasnaa baan ku idhi buui ah, waan soo guuraynay guuro yaan kusoo dhufannay habeennimaanina markaasaa waxay tidhi kallaa ay bunaya ina annabiya sal ly wasalam adina lidacni cunugeygiyo nebigu wuxuu u idmay dumarka gaadiidka saaran ama dumarka buu u idmay rasulku sal lay sl yani kuwa culus bay ka wada nebigaa u idmay dadka culus inay sidaas sameeyaan ayb marka habeenimay tuuratay markaasay ka soo noqotay xadiidka asmaa binta abibakar bay deliishanayaan culimo fara badan oo qaba dadka dhahaya waxaa ujeeda dadka la hormariya dacafada waxay tuuran karaan intaa waagu baryin inay suuran quracdiina soo baxdo sharti maaha xadiiqolyana waxay leeyihiin ma tuuran karaan xadiidka cabdullahi bn cabaas bay ku dhegeli hore xadiidkanna waxay kaga jawaabayn oo leeyihiin waa uun waxaa isfahansiisay asmaa oo waa ra'yigeeda mooye xadiid marfuuca ma markay leedahay nebigaas sidaa dumarka u idmayna waxaa laga wadaa nebigu inay soo guureeyaan buu u idmaye laakiin habeennimo inay tuurtaan uma idmin inuusan u idminna waxaa ku tusaya laa tarmu ljamrata xataa taluca shams dardaaranku dumarka soo siiyey nebigu taas marka asmaa iyada ay waa fahamkeedii waa iyada fiqigeeda waay marka waa aar mawquuf aar saxaabiyad ay samaysay wa aar saxaabiyadi ay samaysay iyo xadiis marfuucoo nebiga ka suganna lama tartansiiyo soma saas man halkaasay marayaan wabitaali waxay ku dhufanayaan oo leeyihiin ama dad culus ha noqde ama keyrkood ha noqdeen qoraxdan soo bixi gobanaadka lama tuuran karo taasaadna moodaa inay xoog badanta qaarna way jamcinayaano waa sida masalan sheekhunubaaz iyo culimadu ay qabaan badano iyo madaahibtii qaar ka mida ah. oo waxay leeyihiin xadiid alasmaana wuxuu kutusayaa inay bannaan tahay xadiid ibni cabaasna wuxuu kutusayaa sida fadliga badan sida fadliga badan qoraxda soo bixitaankeeda suga waa xadiidka ibni cabaas bay ku fasireen xadiidka asmaana waxay ku fasireen in la tuuran karoy bannaan tahay sidaasay ku jamciyeen jamcaasina waa mid jira manaho bacdu ahlicilmi baa maray an curwat bni mudarisin radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul la sal hadda waagaa waagaas horay arrintu sidaa ahayde oo dadka lasoo hormarinaya ay bajaani teli jireen hadda laakiin waxa weeyaan jahliga jira musdelife habeenkii dadka in badanoo ka mida maba baryaanba wakti maxduuda la joogaya waa la dhaafaa xiliyadan dadkii tabarta darnaa ay kusoo beegmi lahaayeen waaba xiliyaday ugu daran tahayba waaba xiliyaday uguba daran tahay marka mar haddaynan helinin janifka isaga waxaa fiican in la iska tartiibiyo an curwat bni mudarisin radi alahu canhu qaala wuxu hi qaala rasul lah sal lay sl rsulku wuxuu yihi man shahida ruuxii xaadira salaatanaa salaadanada haadihi ee tan ah yani wuxuu ka wadaa bilmusdalifati musdalifa ku xaadir yani bimusdalifa oo fawaqafa istaaga macanaa la jirankanaga xataa nadfaca ilaa aan dhaqaaqno oo aan gagoonno walxaal qad waqafa isagoo horeyna isu soo taagay ee carafata carafana isagoo isa soo taagay qabla daalika kaa ka hor intuusan salaada nala tukanin ka horna carafa isa soo taagay leylan habeennimo aw nahaaran ama maalinimo ruuxii sidaa yeela faqad tamma wuu dhammaystirmay xajuhu xajkiisu wa qadaa wuuna gutay tafasahu wasakhdii wixii wasakhaana waa iska guda waay tafaska waxaa la yidhahdaa ruuxa xarman yacni qabaysla'aanta iyo saliidaysla'aanta iyo isanadiisla'aanta iyo ciddii iska gur gurla'aanta iyo xarmashadaasi wixii ka dhashay jirkiisa fuula yaa tafas la yidhahda tafas marka waa wasakhdii iyo wixii layska zuulin lahaa ee jirkiisa ku ururay baa tafas la yidhahda lanna sida hadda barwaaqadan jirta ma jirino hadda adoo carafo jooga baa meel walba majaaridi biyihi baa iska socdaoo waad iska qabaysan maalintiio muxuu ahay xili walba biyaad isku shubiyo waad taboojin oo raashiinkii baa meesha yaallo oo waa muxuu ahay sidaa ma ahayn waan kaan soo sheegnayoo meesha oomanay ahayd maalinta sideedaad marka maka laga tegayo baa biyaha lasii dhaansan jira somaal marka marka la tegayo dhulkii laga imaanayana jid dheer baa lasoo mari jiray marka jidku waa ma jirto mxuu ahay salidaysi sowkasho ma jirto rafaad baa lagu gaaraya maalinka kamid saas man rafadka markaasaa laga wada saasayta rawaaxa wariyey shantii baa wariyey wasaxaxahu waxaana saxiixiyey atirmidiyu tirmidi baa saxiixiyey wabnu khusaymata waxaa kaloo saxiixiyey ibnu xibbaan daara qutni alimaam nawowi xaakim alxaakim imam alxaakim ibn alcarabi sheekh albani iyo keyrkood xadiidku waa sugan yahay sabab buuna lahaa xadiidkani uu ku yimid waxay ahayd curat bnu mudaris ninka la yidhahda baa wuxuu leeyahay nabigaan sal lay aslam waxaan ku soo buu ihi meesha la yidhahdo musdalifa markaasaa wuxuu ihi ya rasuul allah ji'tu min jabalay tayin aklaltu matiyatii wa atcabtu nafsii buui buurihii ayi baan ka imid buui buurihii ayi waa carafa bashaasaan ka imid buurahaasaan ka imid gaadiidkaygiina waan soo daaliyey buui waan soo noojiyey gaadiidkaan wato waan daaliyey sidaan meel walba u saarahay naftaydana waan dhimay buui wallaahi maa taraktu min jabalin ilaa waqaftu calayhi buui buur ka mida buurihii uun dhulkii carafa ku yaallay buur ka mida ma jirto ilaa dusheeda waan isusoo taagay buui ninkani dadaal baa ku jira intaa wuxuu leeyahay wuquufu carafa xaqiiji bur ma jirto ilaa korkeeda waa soo mara waa soo istaagay ayib fahal lii min xajin buuri wax xaj amale habeenimuu soo maray markaasaa nabigu wuxuu ku yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh man shahida salaatana haadihi musdelifa ninkii salaadaas wax nagula tukaday oo nala jooga ilaa uu na raaco oo mino noo raaco ka horna carafa soo istaagay ama xilli habeennimo ama maalinnimaaba soo istaagay xajkiisii waa dhammaystirmay qashinkiiy wasakdiina waa iska guday waa xalaalkiisiibasoo dhawaada maxaa laga wadaa waxaa xadiiska laga faa'iidaysanaya kow horta carafa istaagiddeedu inuu yahay rukni arkaanta xaj ka mid a ah. waana tii xadiiska nabigu aha sal lay aslam alxaju carafa xaji waa un carafo xaj waa un carafo bimacnaa carafa hadday ku dhaafa xaj male carafa goormay ku dhaafi carafa haddaad maalinnimo soo istaagtood wax ka gaadhana waa sax hadday maalinimo ku dhaaftana habeenkaa musdelifo la joogo intaad u gudubtaan habeenka qayb ka mida ah soo istaagi kartaa habeenkaa qaybtiisa intaad soo istaagta waad qaybta kale haddana ka soo gaari kartaa musdelifa ood salaada subaxmarka dadka la tukan haddiiba carafa habeenkaa qayb ka mida ah soo istaagtay ama maalintii ka horreysa aad soo istaagtay sagaalaad kadibna salaadiisu waxaad ka soo gaadhay musdelifa oo dadkii la tukatay khalaas xajkaagii waa dhamaystiraya faqad tama xajuhu waa dhamaystirmay maana dhamaystiranka waxaa laga wadaa xajkii mucdamkiisii waay xajkii badankii lanna arkaan waa oo carafa ugu weyntaa ayuu maaha samay wey waqada tafatahuna waxaa laga wadaa xalaaloobidiisiibaa soo dhow waqada tafatahu lanna markaa ma xiiran karo sooma markaa ma xiiran karo musdalif buu joogaa ciddii iskama jiri karo ma xiiran karo maxaa laga wadaa marka waqada tafatahu waktigeedii lamaba gaadhina waxaa laga wadaa bimacnaa wuu soo dhowaaday waay shaygu hadduu dhow yahayna sidii wax dhammaystirmay oo dhacay oo kale waa laga cabiraa sooma ataa amrullaahi falaa tastacjiluun ma war amarkii ilaah iyo qiyaamadii waa timid ha degdegsanina way timid baa laga cabira wax dhacay miyay dhacday mise weli ma dheh weli ma dheh laakiin dhicitaankeedaa dhow mar hadduu ruuxu musdalifo joogo inuu timihii iska xiiro cidiiha iska gooyo tafaska iska zuuliyo waxaa uga laaban subaxda intuu dhaqaaqo qoraxda markay soo baxdaba inuu tuurto jamradii soma jamrada markuu saa tuurtaba markaas manaa tafadka zuulinay marka way soo dhowaatayo xilligii uu tafadka iska zuulin lahaana qarka u saaran yahay xajkiisiina inuu dhammaystir uu qarka u saaran yahayo carafo waa soo maray aatirmidi bn qusayma xadiikani wuxuu inoo faaideye carafo inay xajka arkaantiisa ka mid taha waana laisku waafaqsan yahay waxaa kaleeto isagana laga faaideysanaya iyadana carafo xilliga la istaagi karo iyadana waa inoo faaideeya waxaa kaloo inoo faaideeya daahirkiisa laga qaadanaya musdalifo in la joogo ilaa laga dhaqaaqo oo xilliga salaad subax kadib oo dhulku iftiimo ah ayadana in ay muhim tahay fawaqafa macanaa xataa nadfaca buu nabigu xataa nadfaca sidaana waxaa qaba taabiciinta qaarkood iyo ibnu khusayma oo waxay leeyihiin musdelifo ruuxii aan waagu ugu baryiinoo ka taga habeennimada ka sii taga dadkaan loo cudurdaaray mooye xajkiisu waa buraya jumhuurtuse waxay qabaan qaarna waxay lein waaba sunna oo haddii laga tago dhiig xataa ka laasimi maayo qaarna waa waajib bay leeyihin waa say u badan yihiino ruuxu hadduu habeennimada dha ka tago oo uusan baryin waxay leeyihin dhiig baa ka waajibay saas maana adiga aaradaa kale suur lakin daartiisa ka muuqata waana sidii hadyiga nebigu ahaa ruuxu loo cudurdaaray mooye ruuxu waa inuu waagu meesha ugu baryo salaaddu wax ku tukada saas xadiiskii jaabir kusoo marray soo garanaysaan kadibna markuu dhulku si fiican u ifto waa inuu mesha ka dhaqaaqo waay sidaasa hadyigii nebiga aha salawatu rabbi wasalam aleh waxaana u markhaati kacaya cabdiraxmaan ibni yacmur nin la yidhahdo laga warinay wuxuu yihi rasuulka sal lay aslam baan la joogay buui isagoo carafo taagan carafo isagoo taagan baa nabiga la joogay buui dad najdiya u yimid markaasaa waxay yidhahdeen ya rasuul allah kayfa alxaju rasul ilahi bal xajka nooga warran wey markaasaa nebiga wuxu yhi sal lay slam alxaju carafa xajku waa carafa faman jaءa qabla salaati اlfajri leylata jamcin faqad tama xajuhu ruuxii carafa yimaada habeenka musdalifo la joogo xajkiisii waa dhammaystirmay marka taysiirka harecada xadiikaa hamsadaa soo saartay xaakim iyo dahab iyo tirmid iyo nawwi shekh albanina way saxiixinaya xadii sugan an cumar radi allahu canhu qaala wuxuu yihi ina almushrikiina gaaladii kaanuu waxay ahaayeen laa yufiiduuna kuwa aan burqaninoo shumin xataa taluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qorax xagee musdelifo musdelifo kamayna tegi jiro kamayna dhaqaaqi jiro ilaa qoraxdu soo baxdo wayaquuluuna waxay dhihi jireen ashriq qorax baxso oo qoraxdii soo saar sabiiru sabiirow sabiirow qoraxdii soo saar qorax baxso sabiirku waa buur buurta marka musdelifo la taaganya xadda qorax ka soo bax kaa saaran ee qoraxda kaaga gudban ayaa sabiir la yidhahda saas man ilaa qoraxdu ay soo kor noqotana iyada hooskeedaa musdelifo haysa inta badan ilan buuraa ku wareysa buurta dhanka barkaasaa sabiir la yidhahda marka waxay dhihi jireen ashriq qorax baxso sabiiru sabiirow saasay dhihi jireen ilaa marka qoraxdu soo baxdo mayna dhaqaaqi jirin saas suug jireen waina nabiya nabiguna sal lay waslam khaalafahum wuu khilaafay qoraysh iyo mushrikiintii buu khilaafay fa afaada wuu burqadayoo macnaha wuu gadoomay oo wuu dhaqaaqay wuu tegey qabla an tatluca intayna soo bixin ashamsu qoraxdu intayna soo bixin waa waxaa wariyey albuhaariy buhari baa wariy xadiidkan wuxuu inoo faa'iideeyey jaahiliyadii carabta mushrikiintii gaalada ahaa baa musdelifo waxay ka soo dhaqaaqi jireen oo mino soo aadi jireen markay qoraxdu soo baxda kadib qoraxdu meeshay ugu soo bixi jirtay nebigu marka intuu khilaafay iyo wuxuu hadyigiisu ahaa intaynu qoraxdu soo baxeen inuu musdalifo kasoo dhaqaaqo khilaafan lilmushrikiin gaalada in la khilaafana waa asal min usuuli shariica ka mid ah. maqsad min maqaasidi shariica wey mukhaalafat lmushrikiin marka nebigu waa khilaafay waa daba salawatu rabbi wasalam aleh waxyaala ugu daba maray ka mid a ayb waxyaalaha muxuu ahaaye ugu daba la yaabeen ba waxaa ka mid ah nebigu sal lay aslam markuu tegey musdalifa oo miru markuu u socday xaramka ka bixi maayo carafo aadi maayo maxaa yeele maadaama uu reer quraysheed yahay qurayshku waxay dhihi jireen naxnu lxumus ah, nimankii mitidkii diineed baanu nahay annagu quraysh baan dadkii xaramkaanu nahay xaramka inaan dhaafnana naloogama talagelin saas daraaddeed meesha dadku carafo aadayaan ila xaramka ka baxsan tahay ayagu intay musdelifo tagaan bay kasoo noqon jireen meeshay dadka ku sugahayaan carabo marka laga soo godoomo iyagoo meesha jooga dadka soo raacaya waxay leeyihiin khuraafa ah waxay rumaysan yihiin haddaanu ahlu xaramkii nahay annaga xaramka kama baxno dadkiina koytoodahee banaanka ka yimi kaca carafo aada anagu carafo nafteedna caadadaasay marka lahaayeenoo qadiimi ah nebigu marka uu yimid oy arkeen inuu intuu ka baxay xaramkii uu carafo istaagay waxaa la yidhi wallahi wax weyn baa dhahay waxeeni waa midda marka aayadda kusoo degtaye uma afiiduu min xaytu afaada annaas xulis baanahay quraysh baanaha warkaa ka baxee meeshay dadku kasoo soo rogmanayaan oo carafo ah taga oo kala soo rogmada cadadkaadisan marka waxyaalo fara badanoo waxaa jira nebigu dhaqan u ahaan jirtay quraysh iyo dadkii yani jaahiliyadii mushrikiinta oo uu ku khilaafay oo ka mida ahaan iyagu waxay isticmaalaan waxaa ka maalan yani mushrika mushrika markuu kor ka yimaado maryihiisa kuma dhawaafi jiro gaalada banaanka imaadka ah ee beytka dhawaafaya ama xajinaya dhawaafka markay gelayaan waa inay maryaha dhigtaan quraysh oo reex dadkii ahluxaramka ah waa inay mara siiyaan maradan ku dhawaaf baan wama muxuu ahay adigu maarata annagaa meesha iskala un ah. maradan ku dhawaaf maryihiisina waa iska dhig war marka qaarkood waxay sameynayaan maradiisiina kuma dhawaafi karo maryihiina way u diidayaan markaas dus qaawiyuu kacbada dhawaafayo naag muxuu ahay naag dhawaafayso kacbadoo qaawan oo ku haysa alyowma yabdu kulluhu aw bacduhu famaa bada minhu falaa uxillu maanta muxuu ahaay cawradii ama kulligeed baa wada muuqan ama qaar ka mida muuqanoo banaanka yaalla wixii soo baxoo banaanka yaallana in la daawado nin u xalaalay maylee layma daawan karo wayna daawanta kacbadoo dhawaafayso marka waxyaalihii jahiliyaadkii muxuu ahay ay meesha soo geliyeenoo nebigu meesha ka saaray salawatu rabbi wasalam caleyh waxaa ka mid a ah marka tan saas daraaddeed ba waxaa sugan cabdullahi bin cumar radi allahu tacala canhu ardaah wuxuu arkay cabdullahi binu zuweyrin hawaan marinaya oo qoraxdu inay u soo baxdo sugaya meesha la yidhaahdo musdalifa qoraxdu markay soo baxda kadib dhaqaaqaya markaasaa wuxuu yihi nebigu sal alay wasalam dhaqankaa gaala lahaan jirtay waana ku khilaafay rasuulku salawatu rabbi wasalam caleyh waa inaan intayna qoraxda soo baxin la dhaqaaqo saas hada bilah towfiiq w sal llahuma cala nabiyina mxamedi wala alihi wasalam